xadadkii asbaabtiisi hiya asbaab اlxadaث arbacat afar waay asbaab اlxadaث macnaa inta oo wayse aad u baahaysid inaad wayse qaadatid xadadka asbaabtaas keenayso inta waysada kuburtaa la wadaaye yani waxa waaye afar waaye axaduhaa midkoodii maanta insha allahu nuskada keliya kasto aan laqabayhayna kaa damba insha allah waxay ku jiro inaan babixina aan jeclahay sababta waxa waaye meel aad oo baahan yahay waaye fakriga arkaysid oo yani aan rabno ogaashadiisi aad yani ubaahayo hmm. <coughs> marka hadda waxaa loo wada xadad le saagi in loo jeeda xadadulabar ma jiro ma aha xadadulabar looma wado xadadkii askarkaa loo wadaa maxaa insaan walba usoo waysa qabina salaha usoo janaaba haba lalahayo marka lalaha janaaba ma qabin laakin soqaban asrashi taa daraadeeda xadadka waxaa loo wada waxa waaye xadad askarka waaye kii oo magaciisa waysada keliya ku waajibahay bani aadamkaaba kudhashay saas soo ku dhashay maxaa yeele xadadasar haddii akbar dhahaa lahay insaanka xadadu akbar ma ku dhalan jalaaba ma waxay ku dhasheen yani xadadasar iyo kuqabaa keliya ku dhasheen inta waa arbacatun afar waayo oo adilla oo sugan oo nabiga xaggiisii yani ka sugnaati iyo qur-aanka ku sugnaati ee afar yihiin afartaasay daliil oo sugnaadeen oo imaan doonaan daliil taas waay burinta ciladeedina maxaa waaye burinta waxaa burihaayo maxaa buriyey taabashnaga buriyey bixa kaimaha a buriyey waxyaalaha kaimaha sababta cilada maxay tahay qiimada maxay tahay waxa waaye shay la garan kara ma aha la garan karo oo la kasi karo caqliga tacaluqa ma aha tacabudi waaye tacabudi waaye ilaahay addoona miisaanahay usaana u addoonsaday kulli tacabudi waaye haddii waysda lafteeda tiraahayd nadaafa waaye oo tiraahayd dahaara macluuqa ahaan nadaafa loo wadaa تaymmkii nadiif maaha abadl fatayammu saciidan in lam tajiduu maaha fatayammu saciidan malayno ilahay araas boorhis boor aad ma martusaysa hay ee nadaafa inaad saheen oo tacabud ay tahay taasaa kutusaysaa ilahay waaa maaa bedelkiis biyaas ilaa bedelkiis baxa laga dhigo caro haddii nadaafa le loo wado luqa ahaan nadaafa waayo laakin sharci ahaan tacabud waayo ilahay adoonsiga marka intoodiibe hmm macquula ma ahe malagu eyrkeed ma lagu qiyaasahaayo marka maxaa waaye marka insaanka asbaaluqo qaan gaar aslahdo wax buraaya ma jirin markii nin oo magaciisi astaabto daama calas ah gees min qabil oo qoraxlow ah cunug yar oo qabil oo qoraxlow ah haddaas taabtana waysadii kuma burayso fardi bahiima ah hadday taabtana kuma burayn bahima ah damee farjiisas taabtay heli farjiisas taabtay kusoo kuma buriheynin ma buriheynin taadi a burihaay marka waa shay tacabudi a waay hadi waxyaalaha cunugaa qoraxan taabto da cunugaa qorax naaka jecel yar qorax yar haddii arkaan shani ah waxay culimada waaweyn dhahi jireen yani shaydaanka shaydaanka dadka naagaata bi saddex waay ilmaa oo dhalinyarta ah oo labaatan jir aatan kaan gaarin oo daamacalata la yidhaha amrad aa ah lagu magacaabaayo daamacalada tamaysiyad shaydaan oo la raaca maxaa yeele ninka balaaka soomaaliya ma jiraan kala amasiyahay ma aqaan maoyid intana waa iska jiro alaya khalqi dhan waa kala inta la waas camal yani weys may burihaya ma burihayno haddii cilada la dhigaa yani shahwadaas yani raacaysa ku buraysaa xababada shahwadaas oo lagu taabto ku burayso macnaha ka waayo basulbahiima iyo daliilkii yani hilbaha geel cunadiisa kuma buriyeyso laakin hilbaha geel la cunana kuma buriyeynin intaan kuma buriyeynin cala almadhabi mana qawalo arbicadaanbe madhabka saxiixa waayo musanifka yani meel barkiisii min jihati daliil ah waa kasoo waramay meha laxmul juzuurka geela hilibkiisi yani waxaa luu magacaabaa mukhtaaraatu nawaabi waxaa luu magacaabaa noo imaa doontaa burid ba ahee laakin waxay isku raacay dadaa qabaa ee waxaa qabaa hadii labigeel calaa kuli xaal maadaama oo ikhtilaafu lculama ricaayatan liman awjabah ninkii wujuubi qowlkiisa la ilaalihaya daraadiisii yani hilbageel hadaad cuntid waxaa luu suneeya inaad weysa qaadato sunno ila weysa qaata waa sunno ee ma burin laakin weysaad qabti makaa burine laakin weysaada soo celi sababta waxaa waaye khilaafkaan ku jira daraadiisii ilaali ahaan kulli ricaaya jira hadda fi ricaaya waxa waaye madhabtaani unuka hadda camalka taxit lmasjid yani unuka shaaficiyada amalaha waa khawaan waa dukhayaan taas taxit lmasjid yani sabab waxa waaye muqaarin aleeyaha ma aho sababtii laakin maalikiyada waxay leehaysaa maya maxaa yeelay sababtiisi ma jirto waxa waaye bilaa sabab oo kale ay naqatay inta la rabay ku jirtaa imaam malik aswataa saa daraadeed qowlkiis la ilaali ahaan ninka shaaficiga hadda camal sunna taxiyata masjid atugta ma aha maxaa qolkaas ninkaas imaam nawawi oo leehayo waa yani xaraam waaye waktigaas taxiyatalmasjidkaas xaraam waaye sababteedii sababtii yani oo muqadamad ah oo oo muqadamad camal ma ahayn ma ahayn saa daraadeed qowlkiisa la ilaaliha waa la dhaafa waa la ilaali jiri imaamna shaafici markii bagdaad astago abi xaniifa oo qunuudka diidaayo ameha kuduudan bay salaat subax ma qunuudi jiri markii bagdaad joogo dhan salaat subax ma qunuudeyni علشان imaam xaniifa oo yani sheekh weyn imaam acdam fiqiga dhan ninka yani waadiciisa fiqiga nka mabaadi ilama soo sheegin magtaa maalin kana insha allah sheegi do mabaadi fiqi nabigaa waadiciis ahay sidii afsaxa yani kuuliskiisii iyo bilaabidiisii oo kutub laga dhiga imaam abi xaniifa uu horeeyey waadiciisa suu bada waay alayhi salaatu wasalaam fiiqay usaa dejiyey nabigaa fani waltan mabaadi cashara jir ay qabtaa mabaadi cashara wuxuu soo taawi lahay waa fudud kasto aniga waxaa iska ilmarle baay alaa kuli xaal laakin mabaadi maxaa tahay nabiga naftiisa alayhi salaatu wasalaam aa soo jidiyey fiqiga arkeysid ninka dejiye waadica rasuulka waay salawaatu ullahi ninka kale maaha imaam abi xaniif waadic majaazi waayo oo kutubkii usaa soo geeyey ko usaa horeeyey maxaa fiiri imaam shaafici sidaadii yani meesku duwan yahay oo yani agtiisku ma banaane aqqunuudin culamada saasa isku dhowraysa qol kaasaa la dhowraa la ilaalihay oo abi xaniifa diidii maqluuba axaduhaa axaduhaa hadda iska joog subxaana allah bismi illaahi raxmaan raxiim baabu asbaab alxadai aan ku jirno axaduhaa axadu asbaab alxadai xadadka asbaabtiisii hore ko midkooda waxa waaye axad larbaca tiriyaa mas axad asbaab alxadai khuruuji shay shay soo bixidiisa waaye shay ad soo baxo shay ad soo baxo min qubulihi min qubulhi min qubulihi afka qubulkiisii xaggii iska soo baxo biqubuli mutawadi'i asadr shaarix min qubulihi min qubuli mutawadi'i kan la qabo qubulkiisii haddii nin yahay dakarkiisii haddii naag tahayna yani farjigeedii oo iska baxaa labaa axaduhaa aad axad lasbaabi asbaabta oo xadasa asbaabtiisi ka horeey midkoodi ka kuwaas waxa waaye huruuj shay shay soo baxidiisi waaye <clears throat> shay as soo baxo waaye min qubulihi min qubulin mutawadici ninka weysasahaa ninka weyska qabo weysaba qabo qubulkiisi inaa waxas soo baxa waaye shay min qubulihi qubul shaksi mutawadici almutawadici alxayi alwaadixi shay aska soo baxo qubulu qubul ahay ceen shay ceyntiisi muuqdo shay ceyntiisii ceen oo daahir oo muuqata inuu ahaado wax soo baxay dhagaxaasa ka baxay waa jeedu waxbaa ka baxay ceenan ow amase riixan a ka soo baxday neef baahir a ka soo baxay baahiran ahaayaa farqi ma lahay dhagax iska ahayn oo hormar wax ka soo baxay shabta camal daahir ah <coughs> manaha daahiraan ka soo baxay dirxi aad ka himid sakarkiisii ama yani qubulkii yal hadisa banaanka tahay ka soo baxay maxaa dirxi xadiidka u kullu xayawaanin daahirun ilaa wax xayawaan kulligiis daahir waayo dirxi aad ka soo baxay saas kale kul xayawaan daahir najisan a ka soo baxay oo najisa najis ahayaa farqi ma laha shay nijaasa a ka soo baxay boolkii waaye a ka soo baxay jaatalku egaa ka soo baxay eg engeg xabado engeg dhagax bis ahaad waa ka soo baxay oo amase raddanka waqooyinaa ka soo baxay kullibe wel waa buriyaa intaan kulli weysi ba ku buraayaan macnaha saas leego amase waxaa kasoo baxay muctaadanka oo baxidiisu nucaada lahay kaadi aad ka himid weysi waa burinaysa intaas weysi weysi ba ku buraayaan amase maxaa boolkii waaye oo amase waxaa kasoo baxay naadiranka oo naadir ah ku allucaada lahayn baxid ina waxaas meha kihimaad allucaada lahayn wax oo meha inaas kihimaad allucaada lahayn aa kahimid dhiiggii baxay camal waayo kadamin infasala dhiig oo soo baxay kii horaba kaa baxi yaraaya badnaaya farqi ma laha dhoocan akhtiyaar ahaaya amase kurhan yani ikrah ahaaya farqi ma leha ninkii maha ikhtiyaarkiisa waxaas ugu soo baxeen waxaa lasoo sheegaya dhan ba u soo baxeen si waa burtay xoog algu soo bixiyey sab ikrah ususidile waaya khuruuju shayin shay baxidisi waaye intaa soo sheegta waaye mathalan <clears throat> intaa kulligeys u akburaayaan yaasan oo laajanan intaa infasala am la waxaa kamid eh waxyaalaha soo baxay maalan ba gooryaada ka soo baxay kulligiisu soo bixine madaxa soo dhiibi dabadiyaas madaxa kasoo riibay soo dhiibi inta waa buraa waa ku buraysaa dhammaanta soo baxin qaliil iyo kasiir farqi ma jin waayo laakiin shardiga waxa waaye ninkaa waxay kasoo baxayaan inaa linool ad dhahay shak waay haddana waadix in as dhahaay os ahayn mush us mushkil ahayn unsaa as ahayn waay ahayn mutawadi inuu ahay nin weysaysan ido shardi waaye maxaa yeelay nin waa weys nin waysa qabin waysaaka burti ma la dhahaayo inta nool oo waadix ah oo aan ahayn nin nima ama naag nima wacad واضح maxaa yeelay inta waay nin muxdis ah weysas ama ninkii oo dhintay oo la weysay oo la dhakhaayey naagkii yani oo magaciisii oo yahuudiida aad oo ninkeedi jamaacay oo nin guursaday oo ninkeedi jamaacay kusoo barteen wacalaa suuratihimaa maana kuwaas kuwaas bihii kuweysaysteen ama bihii foresteen xadataa luu koryeel ma la dhahaayo maydka takliifka ba ilaahay yani waa ka gudbin takliifka dhacayaas ahay hadduu takliifa kuma jiro cununkaa dhaqahaynaa waxaan u dhaqahaynaa aan u weysayshaynaa inaan kuntukala ahaan naaftii yahuudiyaed ahayd idan waxaa loo yani looweysay haya jamaacada inaas banaanaada ahaan inay biyeedii xadisaa lagu qoryaali maa calaa suuratihimaa asu arkay lamano o calaa suuratihimaa soo oran fima macnaahumaa o calaa suuratihimaa maydkii hadii ladhaha bacdi alax kay mideen معنaha biyihii markaa kabacdi biyihii lu loo yani xagga saas koryeel bal lahaayo naagtii yani sidii la waaytay oo iyada calaa suuratihimaa naagtii yahuudiidan saas le waayo alwaadix shaarixa dhahaa kutuboobayn oo dhahaya waxa waaye qayd waaye inuu ahaado waadixas ahaado waadix inuu ahaado qayd waaye min qubulihi aw duburihi meelo o amase dumhuurihii aska soo baxo khurujisheeshiio baxidiisa waaye min qubuli qubulkii aska soo baxo o amase qubul lmutawadi o amase qubul dumhurihi dumhuur lmutawadi ninkii weysaysto aska soo baxa waaye ninkii weysaysto duburkiisii waxaas ka waaye mm, qaydun waaye waxaa kas aa ku baxay qayd haddii waadi la yidhi untaa mushkilka aa ku baxay untaa mushkilka ahaa maxaa ku baxay gradu qayd maxaa ku baxay yani qunsihi oo mushkil ahay oo waadix aan ahayn waadixaa leera mogta waxaa ixtiraajkaasna ahaa marka runtii mushkilka ahay maxaa yeele uslamadaba waa qaba boqolkii ilaaha camalna waa ku qabaa gakarkii nimanka camalna waa ku qabaa marka makala socna nin miyaa naag miyaa mala oga hmm aalatadkarna waa qabaa ninka aaladiis dakarkii waa ku qabaa marka lamadoodii boqonkaas oo naaha boqonkeeda camal ahaa duleelka naaga ama iyo dakarkii midkoodii asal ah malagal ka saayo midaa asal ah wax la goran kara maaha haddii midkooda shayka himaad mid dakarka himaad waysida kuma buriyeyso kqudaahay mid shayka himid waysida kuma buriyeyso maxaa yeelay kalamaad inaas naag ahaay ala ogeyn midaas kama onkiyaa wax kiimid oo fardiga naag tacmal ahaay kama buriyso amase waxaa kiimid magii dadka ka camal ahaay wax kiimid ma kama buriyso axadkood laakin lamada hadiskima ada buriysa maxaa marba waxaa ixtimaalaa inaad haddii mehan boqolka aska imaado inaani as yahay ixtimaal laga yaaba inaani as yahay alaga yaaba loo maleha haddi iska imaad yani eh, mahi dakarka iska imaad midkood dakarkiya iska imid dakarkiis hawya aka imid kasoo baxeen waxaa la maleha as ixtimaala sidaas macnaha naag ay tahay lamada mid mid ad isugu imaado waysidii kama buriiso laakiin shardiga kaas waay shardiga waxa waaye min lamadooda in iska imaad kulli lamada ina iska imaad waaye lamada ina wax ka imaad waaye maxaa ilmaya waxay ka yimaado kulli iska imaad qaraabo waay laasmin yahay wa ixtimaala maxaa yeelay boqolkaas waaa la saaraa waxaa laga yeelaa hal boqol le haddii hal meel waa ka imaado xibin oo ninka xibintiiska midta oo zaa'id camal laga xisaabo oo la rabo yani qubulka idubuda loo intaan ahayn casuurowda maxaa yeele ninka lama lamada asalka e waxaa waaye qubul iyo dubur qubl iyo dubr naagta qubulkeedi iyo ninka qubulkiisa ninka duburkiisa iyo duburkeeda intaa lamada le waay waxaana waxaa ixtimaala inaa zaa'id yahay dhig yani oo dhig laga keenay camal sankii oo goraray camal laakiin sanki dhiig ka himin camal waxaas camal <clears throat> yani malo amase talaantalkiina talaantal dhiigii ka yimid inaad tahay burayso yani xabal aa xalfiidayo aa dhigi ku buraa ilkaakaa dhigata ku burisay gorgorsan iyo wakaas dhiig dhegta kasoo baxay iyo dhuma buraayaan hoysan buraayaan intaas ku dhow maxaa yeelay kan oo fardiga shabaxay waxaa lawadaha ninkii ninaas ahay kii naag safar dakarka shabaxay intaas kuli waa waxaa looma leeyaa naag inay tahay maxlulisaa inay sheegay ma laska yahay haddii labadood iska yimaado markaasay waysi waa burkisi hadda misha lamada meel laska waadix hadda sheekha imaam nawawi radi allahu tacaala canhu min qubulihi qubul mutawadi hadda meha madkuur oo damiirka loo celiya mayaalo id waa soo madkuur oo loo celiyo hadda loo naqo qaacidada naxwin waxaa aajiri shaygan markii meel loo celiya damiir imika la naqaayo aqrabu shayin ilayhi aa loo celiyahay ma waa u dhow aa loo celiyahay mamayad waxaa laga ogaaya ay leeyihiin fuqahada macluum lmaqaam laakin si daahirka qur-aankaaba ku mid xataa imbaabi xataa tawaarak bilxijaabi xaga shamsada mala sheegino balsu xusun ilahay muxusun mugti shamsa mala sheegin fadafaqa bisuuqi walanaaqi mahiya maxay dahay taas xataa tawaarak bilxijaabi saad maxay saafada sulaymaan توارد بالحجاب الصاد ما هي الصافة أبو سليمان ايش حتى توارد انت كأسطرنتو اي كأسطرنتو أرادي بالحجاب أهلا بالشيء توارد ضمير كاد والعديا شيء مذكور اهين قالوا عليها أرادنا انت او هيك خرصونتو بالحجاب انا خرصونتو مذكور بالشيء باقي شارحة عليها قبوله قبول المتوضئ الحي نول سوري شح قيد وهاي qayd waaye intan kuley ixtimaal iyo taqdiir oo u baaqi ahaade ma jiro markaas haddii ixtimaal u baaqi ahaado wakaa shaksigiy taqduudu waa kaas ixtimaal u baaqi ahaade ixtimaal u baaqi ahaadana ma jiro taqdiir waxaa waaye kawaysada buraha maxaa la yiri khuruuju shayin min qubulin wa duburin ila almaniya ila almaniya manidii maahane ila almaniya manidii maahane afkaay waay mooye ay dhahan karto ila almaniya manidii mooye dadkaa soomaali weyntaas unaga ila almaniya manidii maahane alfad ila almaniya manidii maahane manidii maahane manida kuburaay malaha ila maniyi manidi maaan urj shayin min duburihi waxa u asal ah intaan kulli oo duburka wax kasoo baxo duburulmutawadi ilxayile waasu waxa u asal ah ilahay qoolkiisii oo jaa axadu minkum min algaa'iti alaayat aayada ka mid oo jaa bisimaad axadukum axadkii min axadu minkum min algaa'idi meesha lagu xaalaaya dadka yimaado macnaha gaa'id dadka yimaado xaarka yimaado qaa'id waxa luqa ahaan meesha aloo tuubi in lagu xaaro meesha usuusan oo suurow in lagu xaari karo oo xaajada isimkii baxaayna kii soo baxaayna magaciisa lagu magacaabo wax soo baxaayo xaarka waaye meehaasa wax oo jaa asimaad axadun axad oo minkum idinka mid ah min alghaa'ibti xaarka askina xaarkii naftiisa loo wadaa mujaawara ahaan a loo magacaabay diris naqdi oo marka aayadda waxaa ku jiraa taqdiim iyo taakhiir aa ku jiraa badan qur-aanka maaha taqdiim iyo taakhiiraa ku jiraa taqdiim iyo taakhiiraa ku jira oo imaam shaafici laftiisii sheegay waxaa iska sheegay zayd bin aslam min lihraa radia allahu tacaala canhu aa waramay waxaa la qadaraa idaa qumtum haddaad soo kacdaan ila salaati aad ku kacdaan min annoomi aad ka kacdaan jiddu aad kacdaan maxay leeyihi maxay yihi fansuluu maaho min annoomi taas fiir o amase jaa simaado axadu axad oo minkum min lagaayadaas ka yimaado markaas maaho من الغاء أو أما تقديم وتأخير منكم من الغائد أو لامستم النساء آه التاوتان ما fasluu wujuhakum fasluu wujuhakum wajigiiyo dhaqa wajigiiyo dhaqa ilaa laga gaaro wakaas intaas o calaa safarin wakaas amase haddaad in kuntum o kuntum calaa safarin haddaad tihiin amarda ad tihiin marka maxay lehed fatayamamu saciidan dayiban safar ad tihiin tayamum biyaa waayseen ama mardii ani haya biha niga reebaayo taymus ciidan adayiban marka zaydin aslamne inta qur-aanka tafsiirkiisa taqaan ama ku aqoon lahayd waaweyn kaas ku jiray dadka u horeeyey waay dadka uu qur-aanka aqoon badnaay xaasaas kamid yahay intaa saasaa saa loo qadara wa zaydna waxa waaye min alcaalimiina bilqur'aani min alcaalimiin bilqur'aani asamid ahay qur-aanka ku cilmi badan as ahay dalika imaam shaafici aa ka qaatay marka meel badan ay ku timaadaa fadaxikat fabasharnaa maxaasi axmed ahayd qur-aan biisxaaq fadaxikat fadaxikat ma maxaa horey aw macalimiinka maxaa qaadi maya ayd fabasharnaa ayd horay basharnaameeno ahorimeeno fabasharnaaha bacdi hambaylaynay wadaxikat markaas oo ay takfiri iyada taqdiimi taakhiir waay anzala kitaaba qur'aanan qayiman mahayd qayiman gayra di ciwajin intaas oo kale meel badan baa qur'aan ladair badan ay leedahay oo taqdiimi taakhiir ku jiro ladair badan taasaa kamid ah taqdiim ishaaq kulli korhamahaayo mani a mano ila almaniya manida maahane manida maahane ila almaniya manida maahane mani hadday soo baxdo waysi kuma bureyso awala mara waay awala awala mara tawiinka ciwad maano cala lmudaaf ilayh awala shaarixa qadarti mana ki ma qadarti awala awala mara ila almaniya manadii maahane shahwadaas hadday soo baxda maahane taas wayse kuma burayso oo maniyi shaksi alho nafsahu awala mara awalan awala mara ay soo baxdo maniyi shaksi oo nafti ninka naf shaksi naf ninka naftiisi manadiis kasoo baxda manadiis ay kasoo baxdo manadii awala mara soo baxday awala mara soo baxday ninka madadiisa kusoo baxay iskaari minay maniyi nafsihi weystaas qabay haddii weysaas qabay madadiya ka soo baxday waxay uu timid mujarad arag arag mujaradkiisii maada ka arkaayay ama waxyaalaas oo shahbaka keenaans a arkaayay waxaas arkay uu soo baxday waasaas saasdi uu soo baxdo weysadii kama burayso usaasaas maniyood amase ixtilaam ay u soo baxday ixtilaam siaa hurda waaye ma aha hurda usoo noom oo mutamakin ah maqcad oo min alardi saa u fadhiyo si fiican oo duburkiisi lamadiisi bara dhulka si fiican uu haayo si lasoo sheegi doono waa loo imaan doonta marka hurdada waxay buraysa adi kaleete yaamanadii yani ka timid waa iska fadhiyaa waa hurdi siyaas arki naagaas ku arki ama saa malalka baa iskaga soo dhaadatay saas usoo fadhiyo oo mumakin ah maqcadhu min alardi mamakinsadiyaa manidinka timid waysana waa qaway waysana waa qaway mumkinadaas ahaay maqcaduhu waysadii buri mayso maxaa yeelay manidaa waxay wujuubisay acdam alamreyn manida baxideeda waxay wujuubisaa acdam alamreyn lamada amar waysada iyo hawees ramadaas waay kii weynaya waajibisi balida baxidaadi kii weynay maxaa haweeska ah haweesmakaay kaasaa weyn ay wujuubisi kaasa saa daraateedi yani waysida baburin ilaa haweesaa ka waajibi ee maduka kare junuba waay asfaaideey iskaal ogala acdam lamreyne wujuubisi lna wajib acdam amreyni maxaa waay amada amr eyrka waa huwa lqusl bkhusuusihi yani khaleeskii waay amada lqadray bkhusuusihi haas ahaashadiisii wujuubi banada bixideedi waxay wujuubaysaa yani waan imaan doona baab lqusl in sha allah ku imaan doona istidraad isku imaan lakin ma la fahmaa raba hadda madaxa iska buxso taas maay maadaama ay wujuubisi ki yaray hmm. maxaa yeele bkhusuusi kownihi minha min almaniyi kamid taas marka kii hooseeyey mawaajibu iska yaraay mawaajibiiso qasli iyo weeso waxaa weyn qasliyaa weyn weysaa yar waysama wujuubihayso wayskama burin khawaas le ku waajibaa saas maxaas faa'ideeyey waay maaasfaaidey waay waay laflahlo qaado waay nafteed maay wallahi leen bacdi waxaa loo qiyaasitayaa la heday waxaa la heday maadaama yani zani muxsinka camal waay nadiir u ah zani muxsinka iyo zaniga lamay kala ahayn zani muxsin waa layidhaha waa taqaaniin kee waaye ki naa guursaday naa guursaday ki zaniga ah